alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennan waa kii afraad ee ka mida ah kitaabkii cumdatulaxkaamka oo iska lahaa ashaykhu alxaafid cabdilqani almaqdisi raximahu اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi baabu lgusli min aljanaabati baabu lgusli mayritaankii ayuu u baab yahay ama qubayskii min aljanaabati janaabada laga qubaysanayay sideed xadiid ayuu baabkan ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayh janaabadu waxaa weeye qofku labada qof oo isqabta markay wada kulmaan oo xiriir goboleed uu dhex maro ee markaasaa laga wadaa ama qofkii intuu riyooday oo kale biyo ka yimaadaan iyo waxyaalaha la midka ah qubays baa ku waajibaya qubayskii markuu ka hadlaya can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama laqiya wuu la kulmay wuxuu kula kulmay dhe laqiya wuxuu kula kulmay hu nebiga hu abu hurayra anna nebiya sal lla ly laqiya wuxuu la kulmay hu abu hurayra fii bacdi turuqi lmadiinati magaalada madiino wadooyinkeeda qaar ka mid ah bacdi waa qaar duruqna waa wadooyin almadiinatana waa madiinadii rasuulka sal alla aley wasalam fii bacdi turuqi lmadiinati magaalada madiino wadooyinkeeda qaar ka mid a ah dhexdood ayuu kula kulmay abu hureyra nebiga abu hureyre la kulmaya wa huwa isagoo junubun janaabo qaba waxaa janaabada qaba waa abu hureyra abu hureyra oo janaabo qaba oo janaabadii aan ka mayran ayuu la kulmay qaala abu hureyra wuxuu yidhi fan khanastu waan dhuuntay buu yidhi waan siibtay minhu ay min ajlihi nebiga darti baan u dhuuntay buu sal sala allahu caleyhi wasalam inkhinaasku waa siibashada wa min shari lwaswaasi alkhannaas qur-aankaso ku mid ar khannaas marka waa waa siibto waa dhunto nebigu aan dareensanayn baa siibtay buu fan khanastu waan siibtay minhu ay min ajlihi nebiga darti baan u siibtay buu oo u dhuuntay nebiga dartii wuxuu ka wadaa xishood aan nebiga ka xishoonayo anoo janaabo qaba inaan nebiga la socdo fa dahabtu waan tegay dee gurigiisii waa aaday fakhtasaltu waan soo mayrtay oo soo qubaystay buy uma ji'tu deedna nebigaan u imid sala allahu caleyhi wasalam fa qaala nebigu wuxuu yidhi ayna xaggeebaad kunta ahayd yaa abaa hurayrata abaa hureyra waa adigii haddaayaytii tiila socdo waanku waayee abuu hurayra xaggee aada qaala wuxuu yidhi abuu hurayra kuntu waxaan ahaa nebi maxamedow junuban mid janaabo qaba fa karihtu waxaan dhibsaday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto wa ana anigoo calaa hayri tahaaratin aan dahaaro ku sugnaynb anoon daahir ahayn inaan kula fadhiistaan diidyaan diidayy fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama subxaanallaahi ilaahay baa ceeb iyo xumaanba ka hufane ina almu'mina qofka mu'minka ah laa yanjusu maba najaasoobaba qofka mu'minka maba najaasoobaba xadiidkani wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah culummada iyo dadka wanu wanaagsan marka lala kulmayo ama goobaha waxbarashada oo qur-aanka iyo kutubta la dhagaysanayay iyo masaajidda iyo lasoo aadayo qaab wanaagsan oo nadaafad leh oo dhar quruxsan aada soo xiranaysid in lagu soo aado xaggee laga qaadan abu hurayra wuxuu ka xishoonayaa dhar najaasa ma qabo dharkiisu waa u caadi asagoo najaas ma aha laakiin asagoo janaabo qaboon janaabadii ka mayran inuu nebiga la socdo ixtiraamuu nebiga ixtiraamaya maadaamuu diiday oo sidaa u dhuuntay dee haddii nebiga lasoo hor fadhiisanayo ama darsi la akhrinayo lasoo fadhiisanayo ama dad wanaagsan oo ahlufadlila loo imaanayo qaab wanaagsan baa lagu yimaadaa dhar wanaagsan baa lasoo gashadaa qaab wanaagsan ayaa lagu yimaadaa taasi waa qodoba xadiidku ina tusinaya ayib waxaa ka la mid oo kaleeto maalan haddii aan dhirdhar fiicanha soo qaato qofku isagoon dhar wasakhla wata ama shiirayoo kaleeto aan qubaysan oo nadaafadda ku liidata hadduu yimaado meelihii waxbarashada ayadana wax fiican ma ah sababtoo ah kii janaabada qabadi oo aan wax najaasaba dusha ka saarayn haddii uu saa u xishooday mid qashin ka soo uraya inuu goobihii waxbarashada yimaadaa waa kasii xag jirtaaba ayib xadiidku wuxuuna tusinayaa ninka sheekha ahe ardadiisa mid ka mid ah haduu waayo inuu weydiin karo niba xaggee jirta ayaantan kuma arag abu hureyra nebigu la socday waana dhuuntay nebigu marka wuxuu ku yidhi ayna kunta ya aba hureyra war abaa hureyra xaggee aadaybi waa ku waayey marka waa la weydiin karaa ardayga inaad ka warqabto inuu xanuunsadaa dhici karta inuu safraa dhici karta in mushkilo kale ku timid baa dhici karta inaan midna ku dhicin intay janaaba ku dhacday uu qaba inaan dugsiga la imaan karin buu u qabaya masaajidka aan agtiisa la imaan karin buu inuu u suurtagal ah marka waa la weydiin karaa xadiidku wuxuuna tusinayaa qofka aqoontu ay masalada aqoon la-aani ka hayso hadduu shay aad ku ogaatid in shayga laga jaahil saaro oo loo caddeeyo masalada oo haddaad ardadaada ku ogtahay wax ka mid oo wax khaldan diin u aaminsan in laga sixi karo nebigu waa ogaaday abu hurayra inuu masaladan qaatay kabacdina waa waa u saxa wuxuu xadiidkuna barayaa markaad waxaad la yaabtay aragtay qof wax ka filaynin masalan waxaa laga yaabaa nebigu inuu u haystay abu hurayra masaladan inuu garanayo wuxuuna ogaaday masaladaas inuu abu hurayra jaahil ka yahay qofaad isleedahay marka masalada waa ku fiican yahay salaada waa ku fican yahay maalinka damba aragta wax si ka ah subxaana allah baa la yidhahdaa hoogay marya maxaa kugu dhacay been sheellah allow anaa magacay ha odhan subxaan allah ajar baad ka helaysaaba subxaan allah subxaana allah allahu akbar erayaasha noocaas oo kale ah ayaa la isticmaalaa xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey qofku asagoo janaabo qaba janaabadu markay kugu dhacdaba inaad isla markiiba qoysatid laazim kuguma ah haddaysan markaa salaada taagnay dib waa u dhigi kartaa masalan haddeero kale qofka janaaba ku dhacday ilaa cishaha inta laga gaarayoo kaleeto wuu qubayskau iska dayn karaa barqadii oo kale janaaba ku dhacday ilaa duhurka laga gaarayo marka qofku janaabada noocaasoo kaleeta ah isagoon ka mayran wuu dib dhigi karaa dib wuu u dhigi karaa ayib taana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya qofka janaabada qaba janaabadiis wuu bixi karaa isagoo qaba ka qubaysan uu soo shaqaysan karaa suuq markii uun salaada la gaaro uu tukanayo markaasay waajib tahay inuu waxa weeyaan ka qubaysto xadiidku wuxuu inoo faaideeyey qofka mu'minka ahi ma najaasoobo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba macnaha isaga daatadiisu najaasa ma ah najaasa hadday meel kaasoo soo gaarto meeshuu baad iska dhaqi kaadibaa meel kaaga dhicday waad iska dhaqi male fahma qodobka dhiig baa meel kaasoo soo gaaray waad iska dhaqi bas laakiin asalkaagu maxaa tahay daahir baata hadduu qofku nool yahay inuu daahir yahy waa mutafa laakiin hadduu yahay qof dhintay ma najaasoobaya masle khilaafiya asagana waawaa daahir sida nebigu sheegay sal lla alay slam xayan wa mayatan hadduu dhintay iyo haduu nool yahay qofka muminkaah waa daahir ayib xadiidka marka intaasaa kaga soconayna subxaana allahi ina almu'min laa yanjus can caa-ishata waxaa laga wariyey caa-isha allah ka raali noqday canhaa xaggeeda qaalat waxay tiri kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalama idaa goortii iqhtasala uu ka mayranayo min aljanaabati janaabada uu ka mayranayo hasala wuxuu mayri jiray yadayhi labadiisa gacmood kow huma tawada'a deedna waa weysaysan jiray wuduu'ahu weysadiisiioo kale lisalaati salaadda uu weysaysan jiray uma iqhtasala wuu mayran jiray nusakhda qayb baa waxay qoraan huma yaqtasilu midiin qoraya muxuu idiin qoraya ha huma yaqhtasilu wuu mayran jiray aniga wuxuu qorayaa uma iqhtasala wuu mayran jiray oo ficil maadi ah huma yukhallilu wuu dhex gelin jiray biyadayhi labadiisa gacmood shacrahu tintiisa oo waa maxay madaxa tinta ku taalla tin walba oo timahaaga ka mid ah janaabadii aad qabtay qabtaa marka waxaa la rabaa biyaha madaxa markaad ku shubaysid inaad farihii timaha dhex gelgelisid oo aad si fiican biyaha u gaarsiisid timaha salkooda saasuu marka udhexgelgelinaya takhliilku waxa wey waa dhexgelinta saasuu timihii u dhexgelgelinaya gacantii ayib xataa idaa danna ilaa uu ka xataa idaa danna markii uu ka maleeyey annahu asagu waa nebigeed sala allahu caleyhi wasalam qad arwaa inuu ka dharjiyey basharatahu jirkiisa ha qad arwaa inuu dharjiyey basharatahu jirkiisa oo maxaa laga wadaa inuu madaxii si fiican biyihii ugu wada qooyey markuu maleeyey afaada wuu shubay calayhi dushiisa almaa'a biyihii halaada maraatin saddex jeer saddex jeer buu biyihii isku shuba marka uma qasala wuu mayray saa'ira jasadihi jirkiisii intii kalena wuu mayra markaas wa kaanat waxay ahayd caa taquulu mid ahda kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid qubaysata ana aniga iyo wa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama min inaa-in weel waaxidin ee keliya hal weel baan ka wada qubaysan jira aniga nebigu weytir naqtarifu anagoo dardarsanayna minhu weelka xaggiisa jamiican dhammaan halkaa weel baan ka wada darsanaynaa hal meel baan wada joognaa xadiidka qaybtan ku saabsan nebiyullaahi moxamed sal alla alay wasalam markuu mayranayo inuu gacmaha marka hore mayri jiray waxaa laga wadaa waa masaladii inoo soo hormartay oo markaad soostidoo kaleeta iyo markaad weysaysanaysid intaadan weelka gacanta gelin soo gacanta lama mayri jirin ayagu markay qubaysanayaan baaquli oo kaleeto ama sakeel oo kaleeto oo biyo ku jiraan shaawir maysan haysan marka weel weyn oo baaldiya biyo lagu soo shubahayaa biyaha baaldiga ku jiraa gacmaha marka hore la iska dhaqin kabacdi intay dardarsadaan bay ku qubaysan jireen ma la fahma qaabkaasay ugu qubaysan jireen marka marka saasaa waxay keenaysaa janaabada ka hor buu gacmihii dhaqay in la yidhaahdo waysada ka hor buu gacmihii dhaqay leanna gacmaha meesha la rabaa in la dardarsado qodobkaasi waa qodob qodobka labaad xadiidku wuxuu inoo tilmaamay markaad rabtid inaad janaabo ka qubaysatid xubnihii weysada inaad mayrtid ayaa qubayska ka horeeya xadiidku suu inoo barayo u fiirso nebigu sal alla alay wasalam muxuu sameeyey labadii gacmood markuu mayray uma tawada'a wuduu'ahu lisalaat sidii uu weysaysan jiray macnaheed waa maxay gacmihii buu mayray waa sandaarsadoo luqluqday wejigii buu mayray gacmihii kale waa mayray madaxii waa masaxay lugihii waa dhaqay waa weyse dhammaystiran oo kaamil ah markuu sidaa sameeyey ayuu nebigu sal alla alay wasalam kabacdina biyihii isku shuba oo jirkii intii kale biyihii ku camima ku dhammaystira taasuna waa qodo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inay sunnatoo fiican tahay saddex saddex jeer gacmaha in waxa weeyaan lagu sameeyo mayritaanka oo dee uma qasala saa'ira jasadihi waxaa ka horeeya afaada calayhi lmaaa halaaa maraatin saddex jeer buu biyaha isku soo shubay nabigu ifaadada uma afiiduu min xayu afaadana qur-anka sooma ifaadada shaygu markuu butaaca la albaabka haddii laga soo galo masaajidka laga kala yaaco ifaada la yihahda marka biyihiibu isku shubay wey isku fura xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ifaadada iyo qusliga farqi baa udhexeeya sababtaa labadaba way isticmaashay labadaba way isticmaashay caaisha waa inoo sheegtay afaada calayhi lmaaa marbay tiri marna waxay tihi uma hasala saa'ira jasadi ifaadadu waxa weeye waa biyuhoo la isku shuba bas laakiin asle hadii la yihahdo waa biyihii oo la ismarmarinahayo oo la isku dhaqahayo taas weeyaan taana xadiidku waanoo waa inoo faa'iideeyey xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah ninka iyo xaaskiisu hal meele inay ku wada qubaysan karaan markay qubaysanayaan hal biyo hal shaawir hal baaf oo kaleeto way ku wada qubaysan karaan hal weel bay ka wada qubaysan karaan wax dhibana ma ileh midba midka kaleeta markuu qubaysanaya inay is arkaanna waa laba qof oo ilaahay isu xalaaliyay diinta isu bannaysay gabadhuna dembi kuma laho kuma ceebaysna ninkuna dembi kuma laho kuma ceebaysna hal weel bay nebigii caaisha ka dardarsanayaan waxay isweydiin mudan maxay caaisha inoogu sheegaysaa axkaam baa ku xihan oo waxaa la ina barayaa gabadhu inay keliyad gooni u qubaysatana waa u bannaanta ninku inuu keliyad gooni u qubaystana waa u bannaanta waa dadka isqabaan ka hadlayna inay hal meela ku wada qubaystaan oo hal mara biyaha isku furaan ama hadday sakeel iyo baaldiya wax isticmaalayaan hal mara ka wada dardarsadaana way u banaanta qodobka ma la fahmi marka cilmi baa ku xiran in la inoo sheega arrinka noocaas is aragtida is arkayaanna wax dembiya ma aha iyo hadday isaga aragto ama iyadu u wada arko kulliga jirkeedao dhan laba qof oo ilahay isu xalaaleeye weeye ayib can maymuunata waxaa laga wariyay ee meesha xadiidka ugu dambeeya caaisho iqtasala kuntu aqhtasilu ana wa rasuulullahi min inaa'in waaxidin naqhtarifu minhu naqhtarifu waxa waa dardarsasho waan ka dardarsan jir waan ka darsan jirna wey can maymuunata binti alxaari maymuuno waxaa laga wariyay maymuunadii binti alxaarifi ana xaaris ahay radia allahu canha allah ka raali noqday zawji nebiya nabiga xaaskiisa ahay sala allahu caleyhi wasalam annahaa maymuuna qaalat waxay tidhi wadactu waan u soo dhigay lirasuulilaahi rasuulka ale sala allahu caleyhi wasalama kutubta qaar baa waxay qoraan wudica rasuulrasulilah maxaa idin qoraan ya wadatu soo maaha waan usoo dhigay lirasuulilaahi rasuulka alla sala allau aleyh wasalam wuduua aljanaabati waduu'a aljanaabati biyihii janaabada uu kaga mayran lahaa biyuhuu janaabada kaga qubaysan lahaa baan usoo diyaariyey tiri fa akfa'a wuu kusoo shubay oo kusoo leexiyey biyamiinihi midigtiisa calaa yasaarihi bidixdiisa dusheeda maratayni laba jeer aw halaatan saddex jeer saddex jeer ama laba jeer ayuu kusoo afgembiyey oo kusoo shubay uma qasala wuu mayray markuu gacmihii mayray kabacdi farjahu farjigiisa ayuu mayray xubintiisa taranka uma daraba wuu dhuftay yadahu gacantiisii uu farjiga ku mayray bil ardi dhulka ayuu ku dhuftay gacantii uu ku istijooday ayuu dhulka ku dhuftay oo ku masaxa awil xaa'iti ama derbiguu ku tirtiray gacantii maratayni laba jeer aw halaatan ama saddex jeer gacantii uu isku dhaqay oo xubinta taranka ku mayray ayuu dhulka marmariyay ciiddii ama derbigu ku masaxa uma tamadmada tamadmada waa maxay wuu luqluqday waa soo mara saas maahayn wastanshaqana wuu sandaarsaday wa qasala wuu mayray wajahahu wejigiisa iyo wa diraacayhi diraci waa maxay labadiisa gacmooda maanta loola jeedaa awal diraacanka waxaa kusoo marray halkaa labada labada waxaa weeyaan suxul ah laakiin maanta wa diraacayhi labada gacmoodna wuu mayra xubnihii weysada marka maxaa u dhiman uu soo weye gacmihii waa dhaqay waa sandaarsaday waa wejigii waa mayray labadii gacmood waa mayray madaxii iyo maxaa u dhiman iyo lugihii labadaasaa u dhiman asagoo labadaa u dhiman yihiin ayuu wuxuu sameeyey humma afaada wuu shubay calaa ra'sihi madaxiisa dushiisa almaa biyihii humma hasala wuu mayray saa'ira jasadihi jirkiisii oo dhan ayuu mayra markaas markuu meeshii jirkiisii wada dhammaystiray mayritaankii uma tanaxaa meeshii uu ku qubaystay buka durka haatana waa dur wuu ka durkay meeshuu ku qubaysanayay faqasala wuu mayray rijlayhi labadiisa lugood buu mayray maxaa dhiman jirkii marka qubaysiga weysada madaxii baa inoo dhimanay in arag soo ma aha dee madaxii haddii la yidhi jirkiisao dhan biyuu ku shubay madaxu jirku ka mid yahay marka horeba hadii la qubaysanayso xagga lagama bilaabo madaxi marka saasuu usoo dhexgala fa waxaan u keenay hu nebiga sala allahu aleyh wasalam bikhirqatin mara jaana shukumaan iyo wax la mid a khirqadu waxaa weeye waa mara qeyb ka mida lasoo jeexay mara shukumaan yar oo madaxa uu isaga qalajiyo falam yarudda mausan celin haa iyada muxuu idiin qorayaa falam yarudda daal ku bashadan falam yuridha daalku bashadan yaha is reeban yaha reeban yaha falam yurid muusan doonin haa maradii maradii aan u keenay inuu madaxa isaga qalajiyo muusan u baahan fa jacala wuxuu bilaabay yanfudu inuu iska firfirdhinaya almaa-a biyaha biyadihi gacantiisa inuu nabigu gacanta isaga firfirdhinayo nusakhda qayb baa waxay qoran biyadayhi labadiisa gacmood biyadayhi labadiisa gacmood biyadihi gacantiisa inuu madaxii iska firfirinayo qoyaankii ayuu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam waa hagaag xadiidkani wuxuu ina tusinayaa dhowr masalo kow waxaan ka qaadanaynaa gabadha muslimadaahi ninka qabaay inay wanaag kula dhaqanto oo ninkeeda si wanaagsan ay ugu shaqayso ugu khidmayso tusaale ahaan xadiidka laba jeera ah waxaa ku soo noqday maymuuno oo xaaska nebiga ah ayadoo u adeegayso wanaag u qabanaysa marka koowaad biyihii uu ku qubaysan lahaayoo janaabada uu kaga qubaysan lahaa way usoo diyaarisa meel bay u dhigta inay marka biyaha u kullayso biyaha usoo diyaariso waxay ka mid tahay dhaqanka wanaagsan oo gabadha saalixadda iyo raalliyada gabadha ahoo ninkeeda jecel oo gurigeeda jecel oo ducaysan oo barakaysan lagu garto inay biyihii qubayska iyo cadayga iyo waxyaalaha noocaasoo kalea u diyaariso waa qodob wadactu lirasuulillaahi waduu aljanaabati qodobkama la fahma kaasi waa qodob mar labaad bay haddana waxay ku tusinaysaa markuu qubaystayna maxay u keentay maray u keentay shukumaan iyo wax la mid ah suu madaxa isaga qallajiya nebigu sal alla alay wasalam ayadana waa qayb oo ka mida gobanimada iyo dunta wanaagsan iyo sharafta gabadha muslimadda ninkeeda la raba inay kula dhaqanto waa hagaag xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo kaloo aan ka qaadanaynaa intuusan qofku weysaysan ama waxa weeyaan uusan qubaysan maadaamuu isaga iyo reerkiisii xiriir gogoleed dhex maray oo isreeraysteen xubintii tarankana laga yaaba inay wax kaga yaalaan inuu iska dhaqo najaas ma aha manidu waa inagii soo marrayoo manida bani aadamka laga abuuray iyo shahwadu najaas ma ah waa daahir laakiin maadaamay candhuuf tahay laga yaabo waxa weeyaan inaysan isha u fiicnayn wuu iska dhaqay nebigu sal alla alih wasalam markuu iska dhaqay ayuu haddana gacantii derbiga mariyey ama dhulka mariyay najaas inay tahay u marin maayo jirka nebigo dhan waa daahir sala allahu alayhi wasalama dhididkiisu daahir buu ahaa udgoon udgoonoo waxa barakaysan shahwadiisina waa la mid laakiin nebigu waa ina baraya calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ina baray janaabada marka laga qubaysanaya dhowr qaab baa loo qubaystaa mar waxaa ka mid ah waxaad niyeysan kartaa weysada iyo qubayska hal marna isla niyeysan kartaa maalan adoo janaabo qabaad rabtaa inaad qubaysatid shaawarkaad hoos istaagaysaa biyahaad isku furaysaa jirkoo dhan baad biyihii wada gaarsiinaysaa si fiican baad u qubaysan waxaadna u niyeysanaysaa qubayskaas biyihii aad ku qubaysatay qubayskii iyo weysadii labadaba weysad damba kuma dhiman marka ma la fahman waa qodob qodob labaad baa waxaa bannaan waad weysaysanaysaa weyse dhammaystiran markaad weysaysatid xadiidka hore caaisha ina tusiyey markaad weyse dhammaystiran weysaysatid ayaad qubaysanaysaa ayadana weyse dambe u noqon maysi waa qodob labaad qodobka saddexaad baa wuxuu yahay xadiid kanu ina tusay waad qubaysan waad weysaysan weysadii markay kuu dhiman yihiin lugaha ayaad joojinaysa waad qubaysanaysaa janaabadii baad ka mayran janaabadii markaad ka mayratid baad lugihiina gooni biyaha u raacinaysa ma la qodobka maxaa lugaha loogu dambaysiiyey markii horeba waxaa laga bilaabay qubayska xubnihii waysada laga bilaabo gacmaha gooni loosoo dhaqay wejiga gacmaha madaxa lasoo masaxay luguhu markay dhiman yihin baa la joojiyey hadhowna qubayskii waxaa lagu gabagabeeyey lugihii xubnihii waysada lagu bilaabo gacmaha xubnihii waysada loogu dambaysiiyo lugaha ah ayaduna way banaanta saddexdaa qaaba janaabada waa looga mayran karaa xadiidku wuxuu ina tusinayaa madaxa iyo usuushiisa iyo biyaha si fiican in loo gaarsiiyo taana xadiidku ina tusinayaa maradan nebiga loo keenay nebigu muusan doonin muxuu u diiday culimadu u ku kala aragtay qaar baa waxay leeyihin uu qubays waajiba ka qubaystay cibaadana ay tahay cibaadada raadkeedu inuu kusii haruu doonayo madaxiisu cibaadadu kasii qoyanaato laakiin waxaa taa diidaya hadday taasi saas tahay muxuu isaga jafjafahayo qoyaanka u daysan waaye marka inuusan u baahan baa dhici karta oo sidiisa uusan u doonin qofka walaalkaaya wuxuu kugu maamuuso oo kugu sharfay haddaadan adigu u baahnayn waa u cudur daaran kartaa wax dhibana maleh wax dhibana maleh tanaxaa ereyga ah waa durkitaan la durko meeshii uu ku qubaystay buu nebigu ka durkay sal alla alay slam inay najaase ahayd kagama durkin laakiin gacmuhu laguhu rabay si fiican u usii dhaqo can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyey anna cumara bna alkhadaab cumarkiina khadaab ahaa waa aabihiis radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ayarqudu ma seexanayaa raqad qur-aanka waa ku jirtaa man bacahanaa min marqadinaa haada ayarqudu ma seexanayaa wey ayanaamu ma seexanayaa axadunaa midkayo wa huwa junubun asagoo janaaba qaba wahuwa asagoo junubun janaabo qaba maxaa laga wadaa qofkiioo janaabo qaba oo aan janaabadii ka mayran ma seexan karaa su-aashaasuu weydiiyey qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa idaa goortii tawada'a uu weysaysto axadukum midkiin falyarqud ha seexdo way u bannaanta qofkii waa janaabo qaba janaabadaasu ama jimaac iyo galmaha ku timaado laba qof dhex martay ama qarow ha ku timaado wuu seexan karaa ma la fahmo laakiin waa goorma waa hadduu weysaysto wuu weysaysan weysaysigaan maxay maxay maxay ka dhigantahoo faa'iida ah culimmada qaar baa waxay leeyihiin waa takfiifin janaabada iyo tahaaro la-aanta iyo waxyaalaha qofku iska fududaynayo haddii sidaa la yidhaha takhfiif lagu fasiro iyo isfudaydin gabadhii umusha ahayd ama gabadha dhiigga caadada qabta markay seexanayso ayaduna way soo gelaysaa taas oo markay seexanaysa ha iska weysaysataa culamada qaar qabaano intay weysaysato ha iska seexato salaad kuma tukan karto weyso waajibkuma aha laakiin dahaara la-aantaanee xoogaa iska fuudaynaysaa bay leeyihi way soo hoosgelaysaa bay halkaasay mariyeen lakiin wax daliilo hadda khaas oo kusoo arooray ma ile xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah haddii la yidhi hala weysaysto maxaa lagu weysaysanaya biyo ama biyihii haddaadan haysan wixii biyaha bedelkooda geli lahaa maxaa biyaha bedelkooda gelayay in la booraysto in la gabagabaysto soo ma ahayn taasaa gelaysay marka taasuu samaynaya biyihii buu haysan karaa ma isticmaali karo hadday kugu adkaata biyaha isticmaalkoodii xanuun jira dhakhtarka kula taliyo yiri meel aad ka oo kaleeto biyaha marin waad meeshii waad u gabagabaysanaysaa inta kalena waad u weysaysanaysaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofku hadduu masale jaahil ka yaho uusan garanaynin inuu dadka aqoonteeda la weydiiyo cumar qof janaabo qaba inuu seexdo wuu garan waayey yuu weydiiyey nebiga sal alla alay waslam ma seexanayaa qofkayo nebiguna wuxuu ugu jawaabay haa hah marka waad ku jawaabi kartaa nacam laakiin waa hadday xaq tahay hadday xaq tahay wey inay laazim tahay markastoo janaabo qabta inaad horey ka seexatid maaha amarkaano waa amar la barayo inay u banaan tahay qofku inuu seexdo can abdila can ummi salamata ummi salama waxaa laga wariyey radia allaahu canha waa xaaskii nebiga hinda magaceeda la yihahdaa hinda culamada qaar ba waxay ramla la yidhahdaa zawji nebiyi nebiga xaaskiisa ahayd radia allaahu canha qaalat waxay tidhi jaa-at waxaa timid ummu sulaymin ummu sulaym baa timid u fiirsada xadiidka tan hore maxay ahayd ummu salamata waa xaaska nebiga ummu sulaymin xaaskii nebiga ma ah waa gabar kaloo saxaabiyad ah anas ibnu maalik hooyadii weeye abu dalxa xaaskiisii weeye marka waa inaad kala fahantaan ummu salama oo aan ya-wadan waa xaaskii nebiga ummu sulaymna waa xaaska abu dalxe oo anas ibnu maalik bay nin kalena u dhashay ummu sulaymin ayaa timid imra'atu abi talxata abi talxa xaaskiisa ahayd yay u timid ilaa rasuulillaahi rasuulkii alle ayay u timid sala allahu aley wasalam fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow inallaaha alle laa yastaxyii kama xishoodo min alxaqi xaqa iyo caddayntiisee fa hal calal mar'ati qofta dumarka ah haweenayda dusheeda ma yahay min guslin wax mayritaan iyo qubaysi ah idaa goortii hiya iyadu ixtalamat ay riyooto oo xiriir gogoleed iyo galmo ay ku riyooto sidaasna mani eh, ayay tiri fa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam nacam haa idaa goortii hiya ayadoo ra'at ay aragto almaa-a biyaha way qubaysanaysaa biyu nabigu sal lla wasalam xadiidkani waa xadiid weyn oo dhowr masalo inoo faa'iideynaya dhowrkaa masale waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanaynaa haddii aad rabtid su-aal inaad culimmada weydiisid su-aashuna ay tahay su-aal xoogaa inta dadka bulshada iyo dadka aad ku dhex nooshahay laga yaaba inay ka qajilayaan oo ka yaxyaxayaan oo ka xishoonayaan hordhac baa loo sameeyaa umu waa qof dumar ah kow waxay wax weydiinaysaana waa nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam waxaa meesha laga yaabaa inay joogaan rag kaleeto waxay weydiinaysaa arrin ku saabsan guri iyo gogol iyo nin iyo reer is arkay iyo qof dumar oo inta riyooto ku riyoota xataa ninkeedii iyadoo xiriir samaynahaya ay sidaa mani kaga timid marka su-aashaasi waa su-aalay adag tahay gabari inay nin weydiiso lakiin way u baahanta inay nebiga weydiiso maxaa xala marka hordhac bay la timid ilaahay xaqa kama xishooda inuu caddaynayay tiri qofta dumarka ahi hadday riyooto ayadoo ninkeedu la kulmayana ku riyooto sidaasna biyo kaga soo baxaan mani ah qubays ma laga rabaa haah buy laakiin nebigu muxuu ku daray waa hadday biyihii soo baxay aragto mala fahma meeshaa waxaa laga fahmay hadduu qofku riyoodo rag iyo dumarba asagoo xiriir iyo galma samaynayana uu ku riyoodo waxna aysan ka imaan waxba lagama rabo qubays lagama rabo mala fahma haddii laakiin intuu riyooday ay wax ka yimaadaan biyo ah oo xubintiisii taranka biyo ka soo baxaan qubays baa ku waajibaya rag iyo dumar baa isku mid taha mala fahma qubayskaas marka janaabo ku saabsan waxaa waajibiya waa laba qaybood qaybi waxa weeye waa galmo ninkan iyo reerkiisu inay kulmaan labadoodii xubnooda taranku isgaaraan oo iskalahaan walow biyaba yaysan imaan qubays baa waajibaya kan labaad waxa weeye hadday biyo yimaadaan biyahaasu markay yimaadaan qubays baa waajibaya ama galmaha ku timaado ama riyaha ku timaado ama istaag qofku meelu taagaya noocii doona haday ku timaado mani qubays baa qofkii ku waajibaya taasuna waa masalo xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa qofku markuu su-aalku weydiiyo su-aashiisa inaad uga jawaabtid waxaad is leedahay armay wax ka imaan karaan in loo sii caddeeyo tusaale ahaan qoftaa qubays ma laga rabaa haa buu yidhi laakiin qubays ma laga rabaa ha haddii lagu ekayn lahaa waxaa laga fahmi lahaa mar hadday biyo aragto iyo haddaysan aragba laakiin nebigu wuxuu raaciyay haa hadday biyo aragto ma la fahmo idaa ra'at ilma idaa hiya ra'at ilmaa hadday biyo aragto taasaa loo raacinaya marka waa caddayn nebigu xukumka caddaynayo gabadha muslimada ah inay tahay gabadh xaqa ku dhiiran oo masalada cilmiga ahi baahideeda qabto daruuriyaadka ah waxaa ma shiikh baad weydiin kartaa iyo ma qof baad weydiin kartaa isan uga qajilin ee caadi u weydiyo sababto cibaadadeedi baa ku xiran gabar baa laga yaabaa iyadoo janaabo qabta inay iskaba tukato oon salaadeeda ansixinba waa khalad culamada weydiiya haddaad xataa ka qajishid waraaq soo qoro haddaad ka qajishid qof hawshaa ka agdhowo weydiin karaad usii dhiibanaysaa waa la samayn karaa waa la samayn karaa ayib biyaha manidu ragga iyo dumarkaba ay leeyihiin oo lagana abuurayna ma aha waxa weeyaan najaas ma aha majaas maaha qubays bayna waajibiyaan nuucii doonaha kusoo baxeen ayib can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canhaa qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqsilu mid ka dhaqda oo ka mayrta aljanaabata janaabada min thawbi rasuulillaahi rasuulka alle maradiisa sala allahu caleyhi wasalam fa yakhruju wuu bixi jiray ila salaati salaadu nebigu u bixi jiray xaggeeda walxaal ina buqaca almaa'i biyaha barabarahoodii iyo dhibcahoodiina fii thawbihi maridiisa ay ku dhex sugan yihiin wa fii lafdin lafdi kale wuxuayo limuslimin muslim u sugnaaday kuntu waxaan laqad kuntu waxaan ahaa afruku mid jajabisa hu manida iyo shahwada min thawbi rasuulillaahi rasuulka alle maradiisa sala allahu caleyhi wasalama farkan jajabin fa yusallii waa ku tukan jiray fiihi dhexdiisa maradaas xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa qofta dumarka ahi ninkeeda inay u khidmayso oo u shaqayso oo ay caawiso khaasatan wixii calaaqa iyo xiriir la leh xiriirkooda gogoleed iyo arrimahooda ayaga waxa weeyaan bareefadka iyo goonida u ah xaggee laga qaadanaya laba meelood ba xadiidka kusoo aroortay oo ay caaisha nabiga u khidmaysay labadii weeye sheega kuntu aqsilu aljanaabat biyihii janaabadae shahwada habaan waxaan ka mayri jiray marada rasuulka ayadaa mayraysa waa qodob waa hadday shahwadii qoyan tahay hadday qallashana lafdiga dambe cadeeyo laqad kuntu afruku farkiga waa jajabinta shayga inta la jajabiyo marada in saa la isku yidhahdo laisku jajabiyo wey marka biyihii hadday meeshii ka qoyan yihiinna waan mayri jiray hadday qalalan yihiinna maxay samayn jirtay way jajabinaysaa soo laba shaqa maaha labada shaqay qaban jirtay halkaasay xadiidku wuxuu ina tusinayaa biyaha manida ahee shahwada ahee aadamaha laga abuuro kulligeen lanaga abuuray waa biyo daahir ah najaas ma ah xaggee laga qaadan hadday marada kaadi kaasoo gaarto maxaa waajib kugu noqonaya inaad iska mayrti saas maa hadday qalashana waa waajibku inaad mayrti kaadi hadday qololan tahay iyo hadday qoyan tahayba waa najaas laakiin shayga markuu qoyan yahayna la leeyahay waa la dhaqayaa markuu qalalana waa la jajabinayaa dhaqitaan uma baahnaa waa manidii dadka laga abuuray waxa loo dhaqayana najaasnimo ma ahane waa nadaafad nadaafad waay haddii hadda intaan baasto cuno oy halkaan iga daadaadato oo aan digir cuno ay ku daadaadato oo aan iska dhaqo macnaheedu ma waxa weye inay najaas tahay maxaan isaga dhaqayaa nadaafadaasi waxaas meesha soo gaaray hadday maradaadi soo gaarta mani iyo shahwana oo aad iska dhaqday nadaafad baad iskaga dhaqday najaas ma ah sababtu waxa weeye hadday najaas ahaan lahayd markay qalashana najaas bay noqon lahayd waa la dhaqi laha laakiin markay qalashay waa la jajabiyey waa daahir marka daahir wey dhaqankaa wanaagsan oo gabdhaha muslimaadka la raba raggooda inay kula dhaqmaan oo u shaqeeyaan xusn mucaasharay ka mid taha xadiidku wuxuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa qofta dumarkaahi arrimaha noocaan oo kaleetaa hadday dani keento inay ka warrami karto maalan waa xaas la qabo caaisha waa xaaskii nebiga waxay ka warramaysaa arrimo khaas ah nebigii biyihiisii shahwada ahaa waa ay mayrayso oo ay jajabinaysa maxay u jajabinaysaa aynaga waxayna baraysaa biyahaasu inay daahir yihiin oysan najaas ahayn biyaha bani aadamka laga abuuro shahwada ah waa daahir najaas maaha haddaad isku aragtid wixii nadaafad ahaana waa iskaga dhaqi karta sababtu waxaa weeye nabiyullaahi maxamed dadka wuxuu kaga duwan yahay ambiyada kaleba adiga waa dhici kartaa intaad riyootid oo xiriir gogoleed iyo wax ku riyootid oo shaydaan wax kuu qurxiyo inay saa biyo kaaga soo baxaan laakiin ambiyada ilahay maya ambiyada ilaahay intuu shaydaan riyo ugu yimaado maskaxdooda kuma ciyaari karo ilahay baa ka ilaaliya marka qubayskan maradan dhaqitaanka ay dhaqaysaa waxay ka dhaqaysaa waa wax galma ku yimid iyo xiriir gogoleed oo caaishaiyo nabiga dhex maray calayhi salaatu wasalaam taasay ku baraysaa marka taa ayay ku baraysaa marka shahwadu waa daahir najaas ma aha masalada ogaada masaladaas ah loo ogaado can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu farkiga waa tilmaanay waa jajabin kuntu afrukuhu waan jajabin jiray wey waan jajabin jiray wa ina buqaca almaa'i fii thawbihi laba tafsiir baa ku jirta wa ina buqaca almaa'i waxa weeye maradan markuu shay qoyani soo gaaroo la dhaqo meeshii baa qoyaysa soo maa oo qoyan qamiiskan marka aan la baxo intii inay qoyantaho haar leedahay soo ka muuqan mayso marka biyihii caadiga ahaayoo meesha ay ku dhaqday inay ka wada waa suurtagal waxaa labaadoo suurtoodo wa ina buqaca almaa'i biyihii shahwada ahaa oo meesha laga dhaqay ayaa raadkoodii weli go-ilaa iyo meeshii kasii muuqda ayadana wax dhiba maleh buqa calmaa marka biyihii caadiga ah shahwadaha la iska abuuray iyo biyihii meesha lagu dhaqay labaduba way soo gelayaan labadaba waa suurtagal can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuula sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii jalasa ninku uu fadhiisto bayna shucabihaa addimadeeda dhexdeeda al arbaci ee afarta ah huma jahadahaa deedna uu dadaalo faqad wajaba waxaa waajibay alguslu mayritaan baa waajibay wa fii lafdin lafdi kalaa wuxaayoo limuslimin muslim u sugnaaday wa in lam yunzil biyaba yuusan soo dejin oo aysan biyo ka imaanin maxaa laga wadaa xadiidkan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa masale muhim ah oo waa maxay mayritaanka waajibaya dhiig laga qubaystay iyo caada iyo xagga dhigbaabkeedu ku keeni doona xayd bu inoo keeni waxaan ka hadlaynaa maanta waa janaabu ee qubaysku markuu waajibayo laba waxyaalood buu ku waajibaa waajibkiis waxaa keena kow inay galma timaado oo ninkii iyo reerkiisii ay isu galmoodaan oo xubnahoodii isgaaraan labadii xubnooda taranka hadday isgalaan qubays baa waajibaya qodobkaasi waa qodob ama biyaha yimaadeen ama yaysan imaan qodobka labaad waxa weeye inay biyuhu yimaadaan walow galmaba yaysan samayn ayagoon waxba isu galmoon hadday inta fara ka ciyaaraan biyo sidaa kaga yimaadaan qubaysku waa waajibaya mala fahmi tan marku wuxuu nebigu ka hadlayaa idaa jalasa ninku hadduu fadhiisto bayna shucabiha adimadeeda al arbaca ee afarta oo ninku reerkiisii u galmoodo uma jahadaha deedna wuu dadaalayoo inuu biyihii iska keenuu ku dadaalay faqad wajaba alqusl maxaa waajibaya mayritaan baa ku waajibaya ma hadday biyo yimaadaan ama biyo ha yimaadeen ama yaysan ka imaan labadoodaba fii lafdin lafdi kale wa in lam yunzil yuusan soo badejinoo biyabayaysan ka imaanba ayib xadiidku marka wuxuu inoo inoo faa'iideeyey qubayska waxa waajibiyaay galmana wuu noqon karaa biyo soo degayna way noqon karaan oo soo baxay labadaba way noqonayaan taas waa mid xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid a oo aan ka qaadanayno rasuulka afcaashiisii sala allahu calayhi wasalam iyo aqwaashiisii iyo kulligoodee khayr iyo wanaag buu dadka ugu baaqay oo sidaasuu dadka wanaagga ugu caddaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam can abi jacfarin jacfar aabihi waxaa laga wariyey muxamed ibni caliy bni lxuseyn bni caliy bni abi aalib ahaa radia allaahu canhum allah ka raal noqday annahu asaga waa abi jacfar oo magaciisu waa abi jacfar kunyadiis waa abi jacfar magaciisuna waa moxamed ibni caliy ibni xuseyn ibni caliy bni abi aalib annahu moxamed ibni caliy ibni xuseyn kaana wuxuu ahaa huwa asaga iyo wa abuuhu aabbihiisu caliy ibnu xuseyn ah cinda jaabir ibni cabdilaahi jaabir ibni cabdillaahi agtiisay joogeen jaabir ibni cabdilaahi baa waxaa la joogay oo saxaabi ah moxamed ibnu caliyin iyo aabbihiisu cali ah ayib wa cindahu jaabir agtii agtina waxaa ku sugnaa qowmun qolo dad baa la joogay jaabir agtiisana dad kalaa joogay oon wiilkan iyo abihi ahayn fa sa'aluuhu waxay weydiiyeen can ilgusli mayritaanka qofku markuu janaabo ka mayranayo biyo intee la-eg baa ku filan baa la weydiiyey maxaa ku filan qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yakfiika waxaa kugu filan saacun sus sus waa afar kombo biyaha galaasyadan caadigaa soo mida arag xoogaa roonroon afar xabool isku daray waay koombo biya koombo kale lagu daray galaas kala lagu daray afar galaasoo biyo ah ayaa janaabada kaga mayranaysa fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi raggii ka mid ah maa yakfiinii aniga iguma fillabi haddaan janaabo qabo inaan qubaysto rabo afar koombo biyo aniga iguma fillabi fa qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa afartaa koombo yakfii mid ku filan man ruuxuwa asaguba awfaa kaa badan minka adiga xaggaaga shacaran xagga tinta wa khayran kaana khayr badan minka adiga yuriidu wuxuu ula jeedaa jaabir rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam humma ammana jaabir waana tujiyey ammana imaam buu noo noqday wey imaam buu waana tujiyey fii thawbin hal mare ayuu nagu tujiyey wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalama yufriqu mid soo shuboo soo gembiya almaa biyaha calaa ra'sihi madaxiisa halaatan saddex jeer ayuu biyaha madaxa isaga shubi jiray markuu janaabada ka mayranaya saddex jeer kushubaya wuu ismarmarinaya haddana waa ku shubaya saddex jeer markuu kushubo biyaha si fiican u gaarsiiyo qaala wuxuu yidhi yaa odhanaya qaaladan cabdilqaniga kitaabka iskala weya sheekh cabdiqani ah qaala sheekh cabdiqani wuxuu yidhi asagii baa nin kale iska dhiga camar radiallahu canhu allah ka raali noqday alrajulu ninka alladii kaasoo qaala yidhi maa yakfiini aniga suuska biyaha iguma filla afar galaasoo biyaha iguma filla ninkii yidhi huwa asagoo alxasan ibnu muxamed ibni caliy ibni abi aalib waaye wa abuuh abuuhu aabihiisna ibnu lxanafiya weeyaan moxamed lxanafiya aabihiisna la oran jiray xadiidkani wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob biyaha qubayska waajibkaa kaaga filan qubayska waajibka hadduu yahay kii dhiigga caadada hadduu yahay kii dhiigga xaydka hadduu yahay manidii iyo shahwadii soo baxday hadday tahay galma wax ku yimid kullu dalika waxyaalaha qubayskaah waajibkaa suuskaas ayaa ku filan taas waa qodob laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa biyaha markaad qubaysanaysay saddex jeer aa madaxa lagu shuba madaxa si fiican la isaga hubaya inay biyihii u gaareen laakiin haddaad meelaha kala dhaqday madaxiina aadan biyihii si fiican u gaarsiin qubayskuna waajib ahaa dee waxba kuma ansixin marka markaad qubaysanaysa ama dhigacada gabadhi ka qubaysan ama jimaacbay ka qubaysan ama waxa raggii ka qubaysanhayaan iyo gabdhihiiba kii doona ha noqotee mani soo baxday nooc kale kusoo baxday timaha waa in kulli la wada qooyo biyaha si wanaagsan loo gaarsiiyo taasi waa qodob xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa saxaabada nebi moxamed iyo salafkii waxay ku sugnaayeenoo ah markay masaa'il isku wax garan waayaan meesha loo noqdo oo daliilka iyo sida saxda in loo noqdo dadkaani jaabir bay u imaanayaan nebigay weydiinayaa sidee nebigu u qubaysan jiray sala alla aleyhi wasalam jaabirra waa u caddeeyey wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey oon ka qaadanay qof haddaad aragtid sunnada nebiga xoogaa wax nebigu uu asagu isu quuray oo sameeyey oo ilaahay ku caabuday qof iskala weyn haddaad aragtid ama xoogaa madaxday ka keenay in hadalka lagu adkeeyo markuu yidhi afar koombo biyaha kugu filan nin baaba la soo istaagay uma fila aniga ka badanaan u baahna markaasuu yidhi cid kaana tima badan haddaad leedahay timahaygaa badan kaana khayr badan bay biyahaas ku filaayeen orod ku qubaysa haddaad ku qubaysanaysa waa nebiga sal alla ly slam nebigaa ka tima badan nebigu tima badan buu lahaayo timaha markuu sii daaya mararka qaarkood halkaasay gaari jireen timaha nebiga mararka qaarkood halkaasay gaari jireen marna halkaasay gaari jireen marka markuu gaabiyo oo kale meelahaasay tagi jireen lakin markuu sii daayo tima jilicsan buu lahay intu usii kabday halka u gaari jira nabiga timihiisa alayh isalaatu wasalaam marka asagoo timihiisu halkaa marayaan afar koomo biyaha ku qubaysanaya biyaha lagu xadgudba lama ogola inagu shaawariya waxbaan inta helay ba maanta o dhan biyaha inta la iska furaa la iska balaalala cadaab baa lagu gala biyaha noocaas o kale waa lagu xadgudbaa biyaha la iska ilaaliyo weli biyaha weysada markaad weysaysanaysa ku dhibicso iska mayr wejiga mari tartiibso biyahan ku talagala waa nicmo weliba guryaheena iyo masaajida iyo inta badan lacag baa lagu bixiyaa biyaha soo ma marka dad baa lacagtooda bixinaya aduguna intaa soo qaadaad iska furaysaaba oo maanta o dhan biyuhu iska soconayaan markaasuu maanta o dhan iska sheekeynaya biyihii balalallaq ay ku haaneen khalad waaye biyaha gacanta u horso isku mayr haddana xir saa ku wad haddii aad qubaysanaysid qadar adiga kule ku taxadar insha allahu tacaala yaan lagu raacan qiyaamada adoo isla qubays baad iska koryeelaysaa inaad dadka biyahooda ku xadgudubtid can abi jacfarin jacfar aabihii waxaa laga wariyey muxamed bni caliy bni lxuseyn bni caliy bni abi aalib ah radi allahu canhu annahu abi jacfar oo muxamed bni cali ah kaana wuxuu ah huwa asaga iyo wa abuuhu aabihiis oo caliy bni xuseyn ah cinda jaabir bni cabdilaahi jaabir bn cabdillahi agtiisa wa cindahu jaabir agtina waxaa ku sugnaa qowmun qolo fa waxay weydiiyeen can ilgusli mayritaanka iyo qubayska fa qaala wuxuu yidhi yakfiika waxaa kugu firan saacun suus nusakda qayb baa waxay qoran inay soo kala hormariyaan saacun suus baa yakfiika kugu filan fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi maa yakfiini aniga iguma filla fa qaala jaabir wuxuu yidhi kaana wuxuu a yakfii miday ku filan tahay man ruuxuwa asaguba awfaa macnaheed laga wada ay adwala kaa dheer minka adiga shacran xagga tinta wa khayran kaana khayr badan minka adiga yuriidu jaabir wuxuu ula jeedaa rasuulallahi rasuulka alla sala alla alay wasalam uma ammana maxaan ku macnayn wuu nagu tujiyey jaabir fii thawbin maro maxaa laga wadaa hal maro oo keliya haddaad gashatay dad waa ku tujin kartaa oo dee ninka markuu salaada ku jiro xuduntiisiiyo labada low inta udhaxaysa cawra ah asagoo feera qaawan oo intaa u bannaantahu ina tujin karaa allahu akbar hadduusan maro haysan haddii maro weyn ay to isku dhex ridaysidna way kuu banaantahay hal maro laba maro inaad ku tukataa waxba laazim ah inay cawradii un kugu asturan tahay baa muhim gabdhuhu lakin waa inay iswada qariyaan ayagu waxay isku qaranaya hal mar hadday tahay hataa waa og maro weyn oon cawradee laga arkay gabadho hadday dalaq isku siiso oo ay gacmaheedii wejiga banaysato saa ku tukatahay mushkila male waa diyaar wa fii lafdin lafdi kale wuxuu a ah, kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu a ah, yufriqu mid soo shuba oo kusoo afgembiya nusakhda qayb baa waxay qoran almaaa biyaha calaa ra'sihi madaxiisa alaaan saddex jeer saddex jeer madax biyaha kusoo jira qaala cabdulqani maqdasi baa wuxuu yidhi radia allahu canhu alrajulu ninka aladii kaasoo qaala yidhi maa yakfiinay iguma filla suus huwa asagoo alxasan ibnu muxamed ibni caliy ibni abi aalib weye radia allahu canhu abuuhu abiisna muxamed ibnu xanafiya weye muxamed ibnu xanafiya weeyaan ayib baabu tayamumi gabagabaysigii iyo booraysiga ayuu u baabiyey biyihii haddii la waayo gabagabaysiga laba xeelood baa loo gabagabaystaa kow biyo aan inaadan biyaa kugu maba haysatidba ama biyihii waad haysataa ee ma isticmaali karti xanuunku haya iyo cillad ku haysa darteed baad la isticmaali laada labadaa jeerba wad ama biyihii waad haysataa waa biyo yar xayawaan muxtaram oo naftu uga baxaysaaba meesha taaganba marka arrimaha noocaasoo kale hadday jiraan waad gabagabaysanaysaa tayamunku marka waa booraysiga ama gabagabaysiga can cimraan ibni lxuseyn waxaa laga wariyay ibni xuseyn waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam baabka saddex xadiid uu ku sheegi doona musanifku anna rasuulallahi rasuulkii alleh sala allahu caleyhi wasalam ra'aa wuxuu arkay rajulanin ninkaasoo muctasilan ka dheeraaday salaada iyo masaajidkii ninkaasoo lam yusalli aan tukan filqowmi dadka dhexdooda masaajidkii wuu joogaa laakiin muusan tukan fa qaala nebigu wuxuu yihi yaa fulaanu hebelow maa maxay baa manacaka kuu diiday an tusalliya inaad tukatid filqowmi dadka dhexdooda salaadiina waa la tukanaya adiguna meel ilaah taagantay maxaa kuu diiday fa qaala ninka wuxuu yihi yaa rasuulalahi rasuulkii allow asaabat waxay waxa i igu dhacday janaabatun janaabo walaa maa-a wax biyaana ma haysto ee walaa maa maci wax biyaanoo haystana ma fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayka waxaad laasimtaa bisaciidi ciidda ama carada fa innahu asagaa yakfiika kugu filan haddii aadan biyo haysan janaabana aad qabtid maxaad samaynaysaa waa carrada carradaad ku gabagabaysanaysa gabadhii dhiig caadaa ka go-ay inay qubaysatay rabtay biyey weyda maxay samaynaysaa caraday aadaysa umul bay ahayd afartankii bay ka baxday ama ka hor ama kabacdi dhiiggii baa ka go-ay dhalmada oo way dhalma baxday maxay samaynaysaa hadday biyo weydo way gabagabaysanaysaa waana ku filan yihiin waa ku filan yaha gabagabaysigaas ha waa ku filan yihin xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob biyaha kugu filan baa lii halkaa soo maaha calayka bisaciidi biyaha waxaa kugu filan ciidda soo maaha aha ciiddi xaggee maranaysaa marka waxaa culummadu isku raacsan yihiin meesha la marinayaa waa wejigii labada gacmood ee intaad ciid soo qaadatid bawdyaha iyo dhabarka iyo keliyaha ciid marmarsan maysi nin saxaabi aha inta janaaba ku dhacday buu meel gelgelina inta u yimid ciid ka buuxdo oo dhex galay buu xagga isugu rogay oo xagga isugu rogay oo xagga isugu rogay oo xagga isugu rogay salaadiina waa tukaday hadhow markii nebiga loo yimid buu nebiga u sheegay wuxuu yidhi dee janaabana waan qabaa biyola-aana waa igu dhacday oo waan galgashay bi sii dameerkiiya geeli markaasaan war saas ma aha nebigu yihi sal ly sl waxaa kugu filayd labada gacmood intaa saas meesha ciiddaa u dhufatid inaad labada gacmoodna saa tiraahdid wejigana asaas tiraad bas intaasaaba kugu filanba asagu wuxuu saxaabigu suuraystay markii hore oo la qubaysan jiray soo qubayska jirko dhan lama qubaysan jirin ciiddana jirko dhan geligu asagu is jiri saas ma aha marka marka tayamumku ciiddaasaa lagu tayamumayaa ciiddaas ayaa lagu tayamumaya lagu gabagabaysanaya ayib faa badan bayna leedahay tayamumka noocaasi xadiidkaas marka waa sidaas wuxuu xadiidku ina tusinayaa qofka aan dadka la tukanin mar walba inuu mutahamiyo la tuhmaayo masaajidkii baa la joogaa dadkii waa tukanaya kuwaad arkaysaa banaanka iska fadhiyaan nabigu waa weydiiyey maxaa kugu dhacay maxaa dadka ula tukan weyday cilladii buu sheegay markuu cilladii ogaaday nabigu waa u bayaamiyay hawsha haddaad qof aragtay aan dadka la tukanaynin isla markaba ha caayin ha cambaarayn waxba hakula hakula sob lakiin su-aal weydiy maxaa kuu diiday maxaa kuu diiday saasaad odhan kartaa qofku weydiinaysaa can camaar ibni yaasirin waxaa laga wariyey camaar ibni yaasir can camaarin camaar waxaa laga wariyey camaarka ibni yaasirina yaasiraha radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi bacaanii wuu idiray annabiyu nebigu sala allahu aleyh wasalama fii xaajatin dan buu ii dirsaday nebigaa muxuu u dirsaday dan halkaa maxaa taloo laga qaadan qof walaalkaayo xor ah inaad odhan karti waxaas iga soo caawiyo shaqadaa iisoo qabo waxaas ii keen fa ajnabtu waan janaabooday bi waa ninkaan haddeer sheegayno gelgelimaystay anoo shaqadii nebiga ku maqan baa janaaba igu dhacday maalan waxa laga yaabaa inuu seexday wuu riyooday biyaa ka yimid falam ajid maanan helin biyo almaaa biyo aan ku qubaystana maanan helin biyo salaaddiina waa u gashay fatamaraqtu waxaan ku gelgelimaystay fi saciidi carradii iyo ciiddii kamaa sida tabaraqu ay u gelgelimaysato addaabatu geela iyo dameeruhu xayawaanku siday u gelgelimaystaan baan ciid inta yimid baan dhexgalo ku dhexgaloo ku raftay ku raftay ku raftay xag iyo xag anoo bus leh oo wada ciid ah baan meesha ka kacay uma ataytu waxaan u imid annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam fadakartu waan u sheegay daalika arrinkaasoo galgalashada ah ciiddaan ku galgashay lahu nebiga fa qaala wuxuu yidhi innamaa yakfiika waxaa uun kugu filnaa an taquula inaad tiraahdid an taquula maanta waxaa loola jeeda an tafcala inaad samaysid biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaaseh uma daraba wuu garaacay sidii buu tusayaa biyadayhi labadiisa gacmood al arda dhulka ayuu ku garaacay darbatan garaacid waaxidatan ee keli ah dhulka markaad ku gabagabaysanaysid hal mara tan marku dhufan maysi tanna marku dhufan maysi bahashu saas ma ah hal mara ayuu saas yiri ugu dhuftay marka labadii gacmood ciiddu saaray soo maa uma masaxa wuu masaxay ashimaala bidixdii calalyamiini midigta dusheeda midigtii sotan ma aha bidixdiidu sidaan yiri marka sida loo gabagabaysanaya fiir waa saas haye bidixdana saanaad odhanaysa ayana sidii oo kaleeto khalaas wa daahira kafayhi labadiisa calaacalo dabarkoodana weeye meesha uu marinayo uu marinayo marka la gabagabaysanayo kuwan maaha saas in la odhanayo sidii ciir ahaan ciireedoo la la hagaajinaayo maaha saa saanaad leeda daahira kafay calaacalahada dhabarkood waa kuwaan wa daahira kafayhi iyo wa wajhahu wejigiisa ma la fahma qubays haddaad u baahnayd intaasaa kaaga filan weyse haddaad u baahnaydna intaad ciid soo qaada xagga mari oo xagga mari oo galgalo oo ku dhabico dhabarka isugu turmaa baasho laba raba taas intaasaa kugu filan sidaasuu nebigu u sheegay sal alla aleyh wasalam sidaa ayuu u sheegay culamada muslimiinta madhabkeena shaaficiyado kale waxay qabaan adigu halkaasaa la gaarsiinaya gabagabaysiga oo intaa gacanta dhabarkeedaha la marinaya halkaasaa la keenaya haddana saana la odhan halkaasaa la geenaya tana sidoo kalea lagu soo bilaabin halkaana la keenaya saasaa la odhanaya adiladooduna ma xoog yaro waa adila xoog badan ayaduna marka kii la yidhaahdaba adugu gabagabaysigaasaa la rabaa wejiga iyo gacmaha inamaa yakfiika waxaan kugu filan an taquula inaad tidhahda biyadayka labada gacmood haakadaa sidaas taquul oo tafcala tamaraqtu macnaheedu waxa weeye waa gelgelimaysi saciidkuna waa ciiddii iyo caradii xadiidku marka wuxuuna tusinayaa qofka janaabada qaba hadduusan biyo haysan ama biyihi awoodi waayo muxuu samayn gabagabaysan wuu booraysanaya wuu booraysanaya taa xadiidku wuu inoo faa'iideynaya gacmaha labada gacmoodba dhulka iyo ciiddaa lagu dhufanayaa dabcan waa ciid daahira ciidda lagu gabagabaysanayo hal darba ayaa kugu filan halkaa garaacid baa wejiga iyo gacmahaba kugu filan madhabkeena shaaficiyad waxa wey labada laba jeer baad usoo qaadeen marna labada gacmood baad saas ku odhanaysaao ilaa meeshii aan geynay marna wejigaad usoo qaadaysaa labadaa darbaa kugu filan bay ayuu leeyahay raxmatullahi calayhim ayib xadiidku wuxuu inoo faa'ideynaya waqtigii nebigu uu noolaa saxaabada qaar ka mid a masaa'ilka qaarkood inay ku ijtihaadeen oo ku dadaaleen nebigiiyo uu heli karo ayuu wuxuu ku ijtihaaday qaabkii loo gabagabaysanayay can jaabir ibni cabdilaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma isagii aabbihi ba allaha ka raali noqdee anna nabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi uctiitu waxaa la isiiyey khamsan shan waxyaalood oo lam yucta aan la siinhunna ayaga axadun qof oo min al ambiyadii ka mid a qabli aniga iga horraysay shan waxyaalood oo ambiyadii iga horraysay aan la siin baa ilahay isiyo aniga khaas yaabi kow nusirtu waxaa la igu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil meel loo socdo gaalada joogta iga argagaxdo iga baqdo rucbi qur-aanka rucbi ma ku jira waqadafa fii quluubihim alrucba argagax weeye rucbiga rucbi iyo argagax daad waa rucbi waa argagax marka maxaa laga wadaa bil meel loo socdo markuu nebigu joogo gaalada halkaa bisha u jirta bil meel loo socdo bay qarqarayaan gargariir alla maxamed baa jooga maxamed baa la sheegay wuu soo socdaa say uga baqayaan kaala qodobka waa qodobka koobaad qodobka labaad wajucilat waxaa la iga yeelay lii aniga al ardu dhulka masjidan meel lagu tukado iyo wa tahuuran meel lagu weyse qaato fa ayumaa rajulin nin kasta gabadhuna waa la mid oo min ummatii ummadayda ka mid oo adrakat ay soo haleesho hu asaga asalaatu salaada oo waqti salaadeed gaara fal ha tukado qodobka labaad muxuu noqday dhulka oo dhan waa masaajid meelaan lagu tukan karin ma leh waana meel lagu wada weysaysan karo o lagu dahaaro qaadan karo masjidkan hadda maanta masaajidkaan naqaane maaha dhulkoo dhani waa meel lagu tukan karo haddii masaajidku kuu suurtoobi waaye banaankaasaad gobol dhiganaysaa ku tukanaysa hadday daahir tahay ma la fahmo guriga dhaladiisaad ku tukan masaajidka dhaladiisaad ku tukan meelaha xataa diyaaradaha dushooda mararka qaarkood ku tukanaysaa iyo baabuurta dushooda ma la fahmo halkaa marka dhulkoo dhan waa meel lagu tukan karo allahuma musquulaha iyo meelaha la midkaa ma ahane ayib dahuurkuna waa maxay waad ku dahar qaadan kartaa xaashidii tiishkii waxyaalaha la midka ee allah mustacaan ee qoriga dhagaxaysiga meelaha noocaas waad ku isijoon hadday gabagabaysi noqotona ciiddii baad ku gabagabaysanaysaa ayadana ilahay baa daahir kaaga dhigay ummadda nebi maxamed ay khaas ku tahay fa ayumaa rajulin nin kastoo min ummatii ummaddayda ka mid oo adrakatuhu ay soo haleesha asalaatu salaadu falyusalli haa tukado wa uxillat waxaa la ii baneeyey lii aniga almaqaanimu hanimooyinka hanimadu waxa weeye gaalada marka lala dagaalamo xoolaha laga soo qaata hanimo loo yaqaanaa waclamuu anamaa qaniimtu qur-aanka sokin arag qaniimadu marka waa kuwaas qaniimadaas ummadihii horeeto qaybna agtooda sharciba kama ahaynba qaybna markay keenaan qaniimaday meel ku aruurinayaan dabba inta u yimaado kor uga soo dego dabkaasaa qaadanayo gubay ummadda nebi laakiin intay qaniimadii soo qaataan bay qaybsanayaanoo si sharciga loo qaybinaya ilahay wuxuu leeyahy waa la ii banneeyey walam taxillo uma banaanayn liaxadin qof oo qabli aniga iga horreeyey wa uctiitu waxaa la isiiyey ashafaacata shafaacadii weynayd baa nebiga shafaacat baa loo yaqaan waa shafaacada weyn oo qiyaamada marka laisu yimaado gaal iyo muslim baa nebigu uu kala shafaaco qaadayo o kala dareerinaya dadka wa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaan jiray nebigeenna ma aha waa nebiyadii hore nebi ka mida wuxuu ahaan jiray yubcathu mid la dira ilaa qowmihi tolkiisa khaasatan oo keli ah nebi walba reer tolki baa loo diri jiray wa bucidtu anigana waxaa la ii diray ila naasi dadka caamatan gebi ahaan ama kaafatan gebi ahaan xaaleeyihiin labadaba laba nusqo sidaasaa kusoo kala aroortay xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa marka waan ka qaadanaynaa dhulka asal waxa waa inay daahir tahay oo najaas ma aha ayib nabiyullaahi maxamedna shantaa waxyaalood ilaahay inuu ku khaas yeelay waa inoo faa-iideeyey xadiidkii oo waan ka qaadanaynaa shantaa waxyaalood waxaa weeye in nebiga sala allahu caleyhi wasalama bil meel loo socdo cadowgiisu ay kaga baqaan kow in dhulkoo dhan oo masjid iyo meel lagu tukaday iyo meel lagu dahaaro u yahay labo in khaniimooyinka nebigu ay u bannaanaayeen saddex risaaladiisa iyo nebinimadiisu inay caam ahayd oo ummadihii horeete nebi walba reetulkii baa loo diri jiray laakiin nebi moxamed ummadoo dhan baa loo soo diray ta kale waxa weeye dee dhulku laba qaybood baa laga sheegay shafaacadii cudmana nebigu u lahaa sal ly slam shantii qodob maxay noqdeen kow birucbi masiirata shahrin labo dhulka masjid in looga dhigaya tahaaro qaniimadu inay xalaal u ahayd shafaacatu lcudmaa ee nebinimadiisu inay nebinimo caama toojin iyo insiba loo soo diray maa qodob buu yihi shantaa qodobba nebigae khaas ku tahay sal alla alay slam ummaddiisu ma la wehelaysaa ha ummaddiisu waxay la wehelaysaa shafaacatul cudmaa nebigaa iska leh laakiin gaaladu hadday muslimiintu diintooda ku saxan yihiin oo ku dhaqmaan gaaladu way ka baqi waa midda labaad ee meel walba dhulkuwa ku tukan karaan waana ku dahaaro qaadan karaan muslimiintu waa midda saddexaade qhanimooyinka waa u xalaal ummadda nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ummad walba oo ummadda nebi maxamed ummadda nebi maxamedna jin iyo insiba dee ayaga looma soo dirin ayagu insiga unbay diinta gaarsiin karaan jinka ismama arkana waa makhluuq ka qarsoon ciddii ilaahay fahansiiyo utimaad u timaadana waa u sheegi karaa marka risaalada nebi maxamed oo caamka ah iyo shafaacat alcudmaa taa laba nebi maxamed baa lala soo diray calayhi isalaatu wasalaam nebi maxamed ayaa lala soo diro khaas la ahaa laakiin ummadda nebi maxamed dee fariintiisa caamka ahayd bay ayaguna caamnimo ku gudbinayaan reertolkood keliya maahane ummadda gaal iyo muslim bay u gudbinayaan wallahu aclam wsala allahu wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi